bsm اllaahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين slى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab qwl الrajul fulan jacd أswd أw طwiil qصيr yuriid الصفة wla yuriid الغiibة baabu qowli rajuli qofka qowlkiisa iyo oraahdiisa uu oranayo fulaanun jacdun hebel waa nin tin adag aswadu waa mid madow ow tawiilun waa mid dheer qasiirun waa gaaban yahay yuriidu sifata waxa uu doonayana ay tahay tilmaanta unbis walaa yuriidu lgiibata xan ma rabo yacnii qofku inuu tilmaan bixiyo tilmaantaasna nowcan maa naqsi iyana uu ku jiri karo laakiin isaga tanaqus iyo inuu wax nuqsaamiyo ma aha niyadiisa iyo qasadkiisu wuxuu rabaa inuu ninkan sifadiisa uun tilmaamo bis oo xan uma jeedo ayb arrintaas siday noqonaysaa waana inay bannaan tahay xanta alimaamu nawowi kitaabkiisa riyaadu saalixiinka wuxuu sheegay ilaa lix meelood oo xanta lagu banneeyo ee waxyaabahan marka lixda meelooday ka mid tahay qofka sifo isaga lagu soo sooco oo aad rabto inaad dadka qofkaas in la fahmo bisaa rabtaa war ninkii hebel ahaa hebelkee ninkii dheeray aadka u dheeray kii gaabnaay ninkii madoobaa ninkii tinta adkaay waxaasoo dhan kii isha la-aa ayaa lamida waxyaabahaasoo dhan haddii aan nuqsaamin loo jeedin ee litacriif keliya un loo jeedo dhib ma laha taasuu isaguna baabeynaa marka alimaamu albukhaari axaadiidtana de waa ku badan tahay fulaan alaxwal iyo alacmash iyo alacwar iyo acraj iyo waa ku badan tahay waxyaabahaas alطawiil iyo alqasiir iyo qala xadaثna cabdالcaزiiz bn cabdillaahi wahuwa اlweysiyu qala xadaثna ibrahim bnu sacdi wahuwa almadaniyu can saalix bni kaysaan can ibni shihaab wahuwa zuhriy qaala akhbaranii bnu akhi abi ruhmin ibnu akhi abi ruhmin abuu ruhm ninka la yihaa walaalkiis kii ou dhalay ninkan marka ibnu akhi abi ruhmin laa yucraf ayb imaamu dahabi sidaasuu yihi ninkan oo kale haddii la rabo tarjamadiisa in la fiiriyo oo taqriibu tahdiibka laga fiiriya la rabo see loo raadina baabkee laga raadina kunyada marku ka baxo nisbada uu galo kadib wuxuu galaa ibnu wixii ku imaado ibnu abi iyo baab ibnu akhi ibnu akhigaa laga fiirina marka ibnu akhi abi ruhmin ayaa arkaya marka ayb ninkaa marka waa eh, imaamu dahabi wuxuu yihi laa yucraf qaala akbaranii bnu akhi abi ruhmin kulhuumu bnu lxusayn algifaariy anahu samica abaa ruhmin ayb kulhuum ibni ibn lxusayn laakiin waxaa la yidhaahdo maahan ibnu akhiigan kulhuumka abuuruhmin laftiisaa kulhuum la yidhaha labaa meeshaan kala taalla marka abuu ruhmin waa saxaabiga ibnu akhi abii ruhmin waa kan la leeyahay laa yucrafu waxaad moodaa marka qaabkan qaala akhbarani ibnu akhi abii ruhmin kulhuumu ibnu lxusein isaga in la dhahaa u umalaynaysaa maahan isaga laakiin ayib ibnu akhigan magaciisa la garan maayo haddii kulhuum loo garanayo baabul asmaa laga feeri lahay haddaad fiiriso kulhuum ibnu lxusaynna wuxuu ku dhahayaa abuu ruhmin saxaabiyun isagoo saxaabi ana marka laa yucraf suuragal maaha in la dhaho ayb oyaa marka waxbaa si isu dadabamarsan ayb kulhuum ibn abi ibni xusaynka alkifaarigaanaan meesha ku jirin ayb ama kulhuum ibnu lxusayn qaala in la yidhaah oo kale ayb anahu samica abaa ruhmin wa kaana min asxaabi rasuuli llahi sal ll ly slam ayuu ka mid ahaaye aladiina baayacuuhu kuwaas oo la mubaayacoodeen nebiga taxta shajara kula mubaayacoodeen manqabo aad u weyno fadiilow nabiga sal ll ly slam wuxuu yihi laa yeliju nnaara axadan laa yeliju nnaara axadun baayaca taxta shajara qof taxta shajara mubaayaco ku galay naar ma galayo waa derajo marka laysku ammaanaayo midda ugu fiican kuwa ugu fiicanay ka mid tahay yaquulu isagoo dhahayaan maqlay ghazawtu maca rasuuli illahi sal ll slam nebiga ayaan la duulay ghaswata tabuuk dagaalkii tabuuk fanimtu nimtu laylatan habeen baan seexday bilakhdari ay meel cagaaran ayaan seexday meesha alakhdar fa sirtu qariiban minhu waxaan ahaaday meel isaga u dhow ayaan helay oon seexday fa ulqiya calayna annucaasu waxaanu lagu riday gamaanyo iyo hurdo fa dafiqtu waxaan gudagalay astayqidu inaan toosayo waqad danat raaxilatii iyadoo gaadiidkaygu ay u dhowaatay min raaxilatii nebiga gaadiidkiisii waa laga yaaba marka de gaadiidka in lagu kor hurdo marka gaadiidkaygii baa raaxiladaydii hashaydii waxay u dhowaatay tii rasuulka fa yufsicunii waxaa i argagax gelinayay dunuwuhaa u dhowaanshaheeda khashyata an tusiiba cabsi aan ka cabsanayo inay asiibto rijlahu lugtiisa fi lgarzi xaalay ahaatay ee fi lgarzi meesha markaa qarziga ee suulgeliska ay tahay lugtiisii yacnii nebiga lugtiisii waxay ku jirtay qarziga qarzigana waxaa la yidhahdaa ratiga marka la fuulaayo meesha lugta la saarto hallaa la dhahaa soomaaliga ageleydi ya faysh ah, meel marka un hadda dadku magaaladan baabuurka iyo yaqaanaa yaqaanaane baabuurka marka la fuulayo lugta meel soo lama saarto kadib soo laguma dhaco marka meeshaas lugta la saarayo waa sida ay geela ka tahay suun iyo waxbay u sameeyaan lugtu ay geli karto halkaasuu saarana waa ku waa ku boodaa marka markuu saaran yahayna waxaa laga yaabaa lugti inuu gashto ayb arzi suulgelis saasaan culimmada ka maqli jiray bas suulgelis khashyata an tusiiba rijlahu fi lgarzi fadafiqtu waxaan gudagalay u akhiru inaan dib marinayo raaxilatii hashayda hashii marka gadaal baan uga soo dhigayay xataa qalabat nii caynii ilaa ishaydu ay iga qaalib noqotay bacda alleyl habeenkii qayb ka mida yani cabaar markaan sidaa ahayn ishii baa iga qaalib noqotay waa seexday anigana fazaaxamat raaxilatii hashaydii waxay ciriirisay raaxilata rasuulillaahi sala ll ly slam nebiga hashiisa wa rijluhu nebiga lugtiis lugtiisuna fi lgarzi meeshaa suulgeliska ay ku dhex jirto marka hashiisii hashaydii baa tiisi ciriirisay isagiina marka qarzigii baa lugta u saaran tahay ogaa marka way taabaneen dabcan waa la boodaysaa fa asabtu rijlahu lugtiisaan asiibay falam astayqid ma toosin ilaa biqowlihi waxaan uu ku toosay qowlkiisa xasi uu leeyahay marka waxasi waa kalimatun yaquuluha alinsaanu idaa asaabahu maa maddahu wa axraqahu gaflatan qofku marka ay wax taabtaan soon iska jirin ama shay gubo ama wax qaniino ama shay un marku taabto isagoon iska jirin ayuu wuxuu yidhahdaa xasi ayuu dhahaya xasi waa a oo kale isagoon iska jirin baa wax taabtay waa bo waxbuu dhahayaa soo maha asmaa waxaa la yidhaha alaswaat naxwada ma ku jirtaa mase kuma jirto asmaa laswaad aaw naxwoleyda e qab iyo muxuu sheegaa waxyaabuu sheeg sheegaan waxaa ku jirtaa ibnu maalik waa baa baabu u sameeyey ayb xasi kelima waxyaabahaasay un ka mid tahay waxaa lagu dhawaaqaa marka qofka si deg deg ah oo aanu iska jirin markay wax ugu asiibaan ayb kaljamrati waadarbati markay wax ku dhacaan hadalka uu dhahayo markaa nebiga isagoon iska jirin baa marka wax gaareen faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah istakfir lii rasuul allow ii dembi dhaaf dalab waa waa kaa nixiyey fa qaala rasuulu llahi sal l ly slam nebigu wuxuu yidhi sir iska soco fatafiqa rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu gudagalay yas'alunii inuu is-su'aalayo canman takhallafa dadkii dib maray oon dagaalkii soo aadin min bani kifaar oo reer bani kifaar ah faukbiruhu waan u warramayo marka fa qaala wuxuu yidhi huwa yasalunii isagoo is-u-aalayo maa facala annafaru lxumru dadkii gudguduudnaa maxay sameeyeen carabta axmar waxay dhahaan qofka maariinka ah. qofka xoogaa cad midabkiisuna uu yani ou yacni eh, caddaan oo hadda caddaanka nuuraddoo kale dabcan aan ahayn caddaankaas gaduudkana ku dheehan yahay bay saas dhahaan maa facala annafaru lxumru maxaa ku dhacay addiwaalu ee dheerdheeraa athataatu jamcu hatin wa huwa alkawsaj athataat ee aan gerka lahayn germaleytiyaalka ahay hataat qofka germaleytiga oo aan gerka lahayn banaa ayb alkawsaj ayb kawsajna waa la dhahaa ayb aladi cariya wajhuhu min ashacri waa ninka wejigiisu uu ka dhar ka qaawan yahay wax tin ah yuqaalu rajulun hatun wa ahatu ayaa dheeraa rajulun hatun wa ahatu marka maxalushaahidka inta wa alxumru alطiwaal alhataad hataad kelimaadkan oo dhan marka tilmaanuu nebigu u jeedaa ee nuqsaaminaya xan uma jeedi qaala faxadatuhu waxaan u sheegay bitakhalufihim inay dib mareen oo aynan imaanin qaala wuxuu yidhi famaa facala asuudu aljicaadu alqisaaru maxay sameeyeen buu yidhi dadkii madmadoobaa aljicaadu timaha adkaa alqisaaru gaagaabna aladiina lahum nacamun kuwaasoo xoolo lahaa oo xoolaleyd ahaa bishabakati sharakin meel magaceed kuwii meeshaa xoolaha ku lahaa xaalku maxay sameeyeen ayagu maxalul-shaahid labaad oo iyadana fatadakartuhum waxaan u xusuustay buu yidhi fii bani khifaar inuu nebigu u jeedo falam adkurhum ma aanan sheegin xataa dakartu ilaa aan xusuustay anahum rahdun min aslam qoladaas inaynan ahaynee qolo kale oo aslam ay yihiin faqultu yaa rasuula allah ulaaika min aslam kuwaas aad sheegaysaa reer aslam miya qaala famaa yamnacu axada qaala wuxuu yidhi famaa yamnacu axada ulaa'ika maxaa u diidaya kuwaagaas midkood xiina takhallafa markuu dib maray an yaxmila calaa baciirin rati inuuinuu waqfo ama uu sadaqaysto min ibilihi geeliisa ka mida ah imra'an qof inuu siiyo nashiidan firfircooni leh fii sabiili llahi ilaahay jihaadkiisa u firfircoon yani haddaynan iyaga soo baxaynin maxaa ku dhacayoo mid geelooda rati kamida mau siiyo nin firfircoon oo jihaadka kusoo aado haddaynan iyagu soo baxaynin waay macnaha ayb qaala fa ina acaza ahlii dadka aan shinsanaya kuwa ugu xooga badan ugu sharafka badan calaya korkayga faina fa ina acaza ahlii dheh ehelkayga kuwa ugu adag calaya korkayga ku adag an yatakhallafa inay dib maraan canii aniga iga haraan almuhaajiruuna waaye min qurayshin walansaar wakifaarun waaslam ama wakifaarin waaslama ni dad iga haro waxaa iigu dhib iigu daran ayuu leeyahay inay iga haraan muhaajiriintii hore ee quraysh ansaar iyo khifaar iyo aslam inay iga haraan ma jecli qolooyinkaas yani dagaal igaga haraan macalushaahidka marka asuudu aljicaadu alqisaar iyo alxumru tiwaalu thataaq weeyaan marka qofku hadduunan xan u danlayn waa bannaan tahay inuu qofka tilmaantiisa ku sheego qala xadaثna musa wahuwa bnu ismaaciil abu salamata atabudakiyu qala xadaثna xamaad bnu slma can moxamed bni camrin wa huwa moxamed bnu camr bni calqama can abi salamata wahuwa bnu cabdiraxmaan can caaishata radia allahu canha qaalat ista'dana rajulun nin ayaa idin dalbaday cala nabiyi sal l slam nebigu kasoo idin dalbadayoo waa gurigii ayuu gargaraacay fasax ayuu nebigu weydiistay in loo idmo inuu usoo galo faqaala nebigu wuxuu yihi bisaafu lcashiirati qolada ninka ka dhashay baa baas leh yani ninkaas ujeedaa carabta markay yidhaahdaan hebel qoladaasu ka dhashay akhuu bani fulaan ay dhahay akhuu bani fulaan waxayna ka wadaan qoladaas ninkii ka dhashay ayb bisa akhulcashiirati baa baas leh falamaa dakala markuu soo galay inbasada ilayhi nebiga waa wejiga waa u furfuray ma isdiidayaan marka markii horena wuxuu yihi bisa akhulcashiira waa soo galay haddana waa u qoslay nebiga arrintaas say noqone marka laba kala duwan soo maha inuu bisa akhulcashiirana yidhaahdo waa nin baas leh haddana markuu soo galay imbisaad iyo furfurnaan uu ku qaabilo culimada marka waxay yidhaahdaan de dadka shartooda laga baqaayo kicintooduna wax dana iyo maslaxo aynan ku jirin qofka inuu mudaaraad iyo iskala dhaqmo oo iska mooso shartooda iyo dhibkooda ayb wax dhiba ma leh middaanna marka tahorana nebiga dadku uga digaayay war ninkaa iska jirow middaan dambena shartiisaa layskaga ilaalinayo ma fahmteen marka caamadu maxay dhahayaan marka waxaan wax iska soo horjeeda waayay dhahayaan iyagu ma kasaayaan ma fahmayaan waxay u qaadanayaan marka diinku wax iska soo horjeeda un inay tahay naam waa dhib marka qofkii jahligiisa inuu diintii haddana ku ceebeeyo ama naqsi ugu nisbeeyo waa dhib waay faqultu lahu marka meesha waxaa laga qaadanayaa dadka ayagoo shar badan haddana in mudaaraad iyo imbisaad loo samay karo si ayaga looga nabad galo ayb mararka qaarna yacni waxaa weeyaan waidaa samicuu lagwa acraduu canhu waqaluu lanaa acmaaluna walakum acmaalukum salaamun calaykum laa nabtagi ljaahiliin dadka jaahiliintae adabta daran ma doon doonanayno annaga marka salaanta waa salaamu mutaaraka w o aan isdhaafno kala kala leexano ayb falamaa dakala inbasata ilayhi faqultu waxaan idhi arrinkaa baa nebiga wax ka su-aalay marka markii hore saasaa tiri gadaalna sidaanaa ka tiri faqaala in allaha alla laa yuxibu ma jecla alfaaxisha warxumada kan faaxishkee foolxumada sameeyo almutafaxisha iska doondoono haddana mutafaxish takallufaa ku jiro waa iska raaraadinaya haddana dhibka iyo iyo iyo iyo warxumada waa war xun yahay waana iska raaraadinaya warxumadii ayb ma jecla marka ilaahay kaa markaanu warxumadan diidaa waay inaan yani warxumo inaan ku qaabilo dadka ma jecli qaala xadaanaa moxamed ibnu kaiir marka maxalushaahidku waxay tahay bisa akhulcashiiratidaas xan nebiga kalama jeeda ee wuxuu kala jeedaa taxdiir dadkan inuu tuso qala xadaanaa moxamed bnu kahiir wahuwa alcabdiyu qala akbaranaa sufyaan huwa athawriyu qala xadaanii cabdالraxman can اlqasim can caaishata radia allahu canha qaalat istadanat istadantu rasu ista'danat rasuula اllahi sal ll ly slama sawdatu nebiga sawda ayaa ka idin dalbatay leylata jamcin habeenkii musdelifa inay sii hormarta yacni habeenkaas wa kaanat imra'atan waxay ahayd haweeney thaqiilatan culus ayay ahayd habitatan socodkeedu uu tartiib yahay haweeney marka culus oo tartiib u soconayso ayay ahayd faadina lahaa nebigu waa u idmay maxalu shaahidka wakaanat imra'atan haqiilatan habitatan caaisha radia allahu canha tilmaanay ka bixisa naagtaas nebiguna ma dhihin xan iyo xanta jooji iyo waxaas maunan dhihin xan kama aynan wadin ama in waxaa laga yaabaa dee nebigaba uusan maqlin laakiin iyada lafteeda caaisho lafteeda inay warkaas tiraahdo waxay keenaysaa iyada lafteeda inaynan dembi u arkaynin maadaama ay tahay tacriif leanna haddii la yidhaha ista-danad rasuul allahi sal ll ly slam sawdatu leylata jamcin maxay uga idin dalbatay a imaa karto waxay uga idin dalbatay tilmaantan ma la sheegi karo haddaan tilmaantan la sheegin aye waa sidaas inay qof culus tahay ayaa keentay inay nebiga idin weydiisato haddii qof culusba aan la dhihi karin ma la fahmayo way banaanta qaala baabu man lam yara bixikaayati alkhabari ba'san man lam yara qofkaan u arkin bixikaayati alkhabari khabarka jiliddiisa shabihiddiisa ba'san dhib yacnii qofka sida u hadlay ayaad adiga rabta ayaad adiga jilaysaa kaan dhib u arkin marka ayadana dabdiga iyo xadiidka in la dabdiyey iyo wax badan baa lagu kasaa qala xadaanaa musadadu qala xadaanaa xamaad bnu zayd can caasim bni bahdala can abi waa'il can ibni mascuudi qaal lamaa qasama rasuulu llahi sal ly slama markuu nebiga qeyb qeybiyey hanaa'ima xunaynin xunayn hanaa'imteedii biljiciraanati uu ku qeybiyey isdaxamuu calayhi waa soo ciriiriyeen korkiisa faqaala rasuulu llahi sal ly slam nabigu wuxuu yidhi ina cabdan addoon min cibaadillahi ilaahay addoomihiisa ka mid ah bacatahu allahu ilaa qowmin alla dada u diray fakadabuuhu way beeniyeen washajuuhu waa dhaawaceen oo waa daqreen fakaana yamsaxu dama can wajhihi wejigiisa ayuu <coughs> ayuu ka masaxayey dhiigga wayaquulu wuxuu dhahaya allahuma اkfir liqowmii fainahum laa yaclamuun ilaahu qowmkayga u dhaaf oo tan ha u ciqaabin fainahum laa yaclamuuna waxba ma oga iyaga qaala cabdullahi bni mascuud cabdullahi bni mascuud wuxuu yihi fakaanii anduru ilaa rasuuli illahi sal ll ly slam waxaadba moodeysaa inaan nebiga arkaayo yaxki rajula ninka uu ka sheekaynayo ayuu jilayey oo markaa uu shabahayay yamsaxu can jabhatihi wejigiisa yani ayuu masaxayaa ayb yani kaanahu nabiga nebi nebiyada kamiduu ka sheekeeyey oo la daqray oo wejigiisa uu ka masaxayo marka dhiigga uu ka masaxayo sidii marka uu u masaxayo o kale isagana sidiibuu sameynaa marka xikaayada meeshaasay kasoo gelay marka baabu man satara musliman muslim qofkii asturo oo qariyo ceeb qariyo qala xadaanaa bishr bnu muxamed huwa almarwaziyu qala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qala xadaanaa ibraahim bnu nashiiط wahuwa abu bakr almisriy hiqat can cuqbata bni calqamata can abilhaytham qaala jaءa qowm dad baa yimaadeen ilaa cuqbata bni caamir bay u imaadeen faqaaluu waxay yidhaahdeen ina lanaa jiiraanan deris ayaan leenahay yashrabuuna way cabayaan wayafcaluuna way samaynayaan yani yashrabuun khamri cabayaan afanarfacuhum ila alimaam imaamka ma u sheegnaa derisaan leenahay khamrii waxbay cabaan ninka madaxdaa ma u sheegnaa si markaa loo ciqaabo qaala wuxuu yidhi laa maya samictu rasuula اllahi sal ly slam yaquul nabigoo dhahayaan maqli man ra min muslimin cawratan qofkii qof muslima cawro ku arko fasatarahaa qariyey kaana kaman axyaa wuxuu ahaaday mid nooleeyey oo kale maw'uudatan mid la la nolol duugay min qabrihaa soo nooleeyey yani nin mid la nolol duugay kusoo nooleeyey oo kale ayuu la mid noqonayaa ninkii qof muslima asturo ceebtiisa laanna ceebtooda waa dhib badan tahay waxaa laga yaabaa inay uga dhib badan tahay hal ceeb qofka wax aada u badan maalkiisoo nuqsaamo inuu ka jeclaan lahaa ceebtaas inaan la ogaanin ayaa laga yaabaa ayib waxaa laga qaadanayaa marka xadiidkan in aan dadka tajasus xuduudda inaan lagu samaynin qof dembigiisiiba u asturan yahay oo u qarsoon yahay ee bannaanka isaga aan keenin in marka inta laga daba tago la baarbaaro oo guriga baqbaqiisa la fiiriyo oo wax la dhegdhegaysto oo yacnii dhegta loo dhigo iyo la yidhaahdo sidaas hala yeelo iyo qofkaas soo dhega dhegey iyo qofkaas meel allaale meeshuu istaaga fiiri iyo wax maslaxo muxaqaqana aynan jirin keliya la rabo dembigaas uu qarsanaayo un inuu bannaanka inta yimaado la ciqaabo keliya in la raadinaa maa fiicna ayb ibnu mascuudna waa yidhi maa umirnaa bitajasus annaga tajasusna lama amray ninkii bannaanka noo keensado ciqaab oo ciqaabayna ninkii aan bannaanka waxba keensaninna oo alla naga asturayna waxma ka rabno waxba yeeli mayna ta kale haddii bani aadamka nin kasta ceebtiisa la raadiyo ninkan raadinayo oo qofka dadka inuu ciqaabo rabo isaga ceeb male miya waa ka buuxaa ceeb ceeb waa ka buuxaa weliba ceebo cuquubo keenayo in lagu ciqaabo asba waa leeyahay ma raba in laga ogaado muxuu dadka ka rabaa marka inuu iska daayo waay dadka waxay banaanka yimaado ee edab iyo wax lamida keeni karo taasna dadka in laga laga qabto waay marka ayib meeshaas marka aaday muhiim u tahay dadka hadda marka wax raadiska ceeb raadisku tiradii ka badan qofka isaga ka keen keensanaya oo xumaanta kan wax raadinayaaba xumaanta rababa ayb taleefonow qof u dirayaa waxbuu su-aalaa wax kaloo iskaga dhigayaa markaasuu wuxuu leeyahay eh, qofkii u sheegi maayo masaa-ishaasaa la rabaa anigana ma rabo dad kalaa rabo waa duubaa ogow ma dhahaayo bartaasoo marka wax ku duubaa hadhowna marka ishaacaad meelahu rabaa inuu ku faafiyo waxyaabahaas oo kale waxaa weeyaan waa suu-u niya niye xumo iyo qof daalay unbaana ku dhaqmo waxaasoo kale sow ceeb u raadinaya markuu waayey oo uu daalay uu ceeb ka dhiganaa marka tanuu ceeb uga dhigaa qofka marka naam de qofkuna inay ceebihiisu yar tahayba waa taasaaba sharaf ahba naam ayb maxaa yeelay dadka duru qofku xumaanta raadinayo qofkan waxa uu sheego haddii aan yacni ashuun ku adin qofku hadduusanba ahayn ee uu bannaankaas wax ku sheego ee wixii uu sheega maa raadsatid banaan marka wixii uu sheegay hadduu ceeb ka waayo iyadaasaaba ceeb laga heli karaa bani aadan ile naqsi iyo khata iyo ceeb kama kama lagama waaye hadduu taas u waa ka waaye marka qof soo daalay waay marka nin daalay oo shaqadiisu intaas noqotayna hadda waxaa weeyaan kaasu diinaan u shaqaynaa ama diinaan u khidmeeyaa inuu ku marmarsiyoodo ma aha diin maahane dadka ceebahoodu ka shaqeeya shaqo kale ma qaban ayb ayb qaala baabu qowli rajuli halaka annaas qofka qowlkiisa uu dhahayo halaka annaas dadkii waa halaagsameen ayib qowlkaas seen noqona qaala xadahanaa ismaaciilu qala xadaثnii malik can suhayl bni abi saalix can abiihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaal ida samicta arajula yaquul haddaad maqasho qofka oo dhahayo halaka annaasu dadkii waa halaagsameen fa huwa isagu ahlakuhum kan ugu halaagsanaan badan waay isaga ayb laba wejba waa la wariye ahlakuhum ahlakuhum oo kaafka la godo iyo fa huwa ahlakahum ahlakahum marka la dabdiyay waxay noqonaysaa isagaaba halaagay dadkii ahlakuuhum marka la yidhaahdo isagaa ugu halaagsanaan badanba ayb rafcigaana ashhar ah macnuhuna wuxuu yahay ashadduhum halaakan saa ugu daran xagga halaaga ayb ereygan marka dee laba macnoa laba tawjiihuu leeyahay towjiiha hore waxay tahay hadduu u dhahayo calaa sabiili ashafaqati waalraxmati linnaas dadka ayuu u naxariisanaa waa ka naxayaa dhibkoodaa dhib la-ah binaan calaa dalika ayuu u yidhi war dadkii waa halaagsameen dhib ma leh taas tan laga hadlaana taas ma aha haddii laakiin uu u yidhaahdo calaa sabiili اlicjaabi idaa kaana mucjaban linafsihi nafsadiisa uu mucjab ku yahay isaga waa isla toosan yahay waa nin dadaal badan uu isla yahay dadkiina wuxuu ka dhigayaa dadkii waa halaagsameen yacnii anaa fiican waayo dadkana eber waayo hadduu sidaa ka wada cujbi calaa sabiili alcujbi oo u leeyahay oo uu leeyahay dadkii waa halaagsameen waa la baaba-ayo diintii waa ka dhumeen dadkii adaa anaa toosan ay tahay middaas waa midda xadiidka uu ka hadlaya shayga marka laba ictibaaruu leeyahay calaa sabiili alraxmati washafaqati dhib ma leh laakiin calaa sabiili lcujbi cujbi dartiis iyo icjaab mucjab binafsihi uu yahay iyo oo markaas uu yidhaahdo war waa la baaba-ayba dadkaan dadkaani dad diin haysta maaha waxay ku tooran yihiin ma laha qofku hadduu sidaas yidhaahdo oo asaguna isla toosan yahay midkaas fa huwa ahlakuhu kan la leeyahay adiga adaad iska dhigta saxaabadii oo kale oo wax kaa dhiman aynan jirin dadka keliya un aada u jeedid adaa ka dar adaa ka daran martaad ku jirtaa ka xun leanna cujbigu wax dabci madmuum oo aada u faalxuun marka waa in layska ilaaliya midda ugu daranna waxay tahay dadka magaalada joogo dhan waa gaalo inaa aaminta waa ridoobeen diinkii waa ka tageen gaalay noqdeen oo yacni waa mushrikiin un dabaaixda ay qalaan lama cuni karo sidii gaalaa loola dhaqmaa inaa intaad iska dhaadhiciso waxaas isku qufusho oo aad tidhaahdid jamaacat lmuslimiin waa kuwaana hor idinku maxaa tihiin jamaacat lmuslimiin ah, ah, ah. de muslinkan halka qol iyo halka muslinkan isyaqaan yaqaan keliya maxay tahay oo aan mid aan la aqooninba usa ku jirin ilaahay nabi maxamed wuxuu ku leeyahay walowlaa rijaalu mu'minuuna wanisaaءu mu'minaatun lam taclamuuhumaa laleeyahay niman mu'minaada iyo naaga mu'minaada oo adiga aadan ogeynaa laleeyahay oo maka ku nool waa dad marka maka oo gaaladii ay haysatay ayaa la leeyahay dad waxaa jooga muslimiin oo adiga aadan ka warqabin ogeyn nebigu ma dhihi jirin inta aniga aanan aqoonin muslin maaha gaalo waay ma dhihi jirin rasuulka sal ll ly slam wixii aniga aanan ka saynin gaalo waay nebiga lagama hayo sala allahu alayh waali wasalam ta kale haddii la yidhaahdo marka eh, midda kale eh, nebigu lagama haayo isagana waxa la yidhahha tawaquf gaalna ma dhahaayo muslinna ma dhahaayo arrinkiisa ilaa u ka caddaado waa jooga caddaanshaha dhiman maxay tahay ninkan waa tukadaas waa ashhaadanaa waana tukanaya islaamnimada adiga aqoontaada wax ku xiran miyaa marka haddaad u fiirsato yacni dadkan waxa k shayga keliya oo arrinkooda lagu dabdin kara taas yani qofkan in la yidhaahdo oraadu muslim yaa u taqaana horta qof adiga aadan aqoonin gaalnimo kuma arkin isagoo gaalada aan baraa-a ka qaadanaynin ma arkin xaalkiisa dhan ma ogid waa shaadana waa tukana laakiin adigaan an aqoonin bis hal tuqiru lahu islaaman islaam ma u qiraya ninkaas mayuu ku leeyahay maxaa ugu qiri weysa idan islaamnimadii marka waxay noqotay kooxay noqotay marka kooxdaas waxaan ku jirin oo aan la ogaanin xayndaabkaas aan soo gelin muslin ma ah weligeed marka muslimku meelo rasuulkoo madiino joogaa kuwa maka joogeen haddana muslimnimadooda ilaahay qira subxaanahu watacaala xageed u wadaa marka adeena marka xadiidkan fahuwa ahlakuhum kuwaas ayaga ayagaa ahna ayagaa ugu halaagsanaan badan dadka ayib waxaa iyadana lamida magaalada waxa jooga waa mubtadica in la yidhaha koox yar maahan meel isku aruursatay oo qofku uu yidhaahdo intaas magaaladan hebel iyo hebel iyo hebela ah sunno iyo a ka sheegaba ama sunnada fahamsan ama ahlu sunno ah inta kale ummadda maxay yihiin ah, waa cawaam iyo ahlu bidac diintan marka sunnadaani maxay tahay oo aan xadiidka nebiga waa faafiyey markuu dhimanayo xadiidka nebigu waa faafiyey saxaabadiina waa sii wadeen meel walbaa la geeyey adiga maxaa ku ogeysiiyey qof kasta oo sunno qaadanayo adiga miya warqad kaa goosanaa warqad ma qoloma warqad soo goosanaa mase shiiqo warqad ka soo goosanaa male weligeedna lama hayo saas ma dhicin fil ebedkeed ma dhicin sida la ogsoon yahay marka waxay iska noqotay axkaamtiiba wax ku dhisan kooxaysi iyo iyo taxasub iyo ayaa lagu bixiyaa asmaadii sharciga ahayd kooxaa lagu bixiyaa magac kooxeed baabun ay hada kani baabun laa yaqul yownan dhihin lilmunaafiqi munaafiqi sayidun yownan dhihin sayid meeshan iyadana abwaabtan oo dhan bukhaari wuxuu ka hadlayaa waxaa la yidhaha almanaahi lafdiya erayada qofku inuu ku dhawaaqo layska reebay qala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi qala xadaanaa mucaad bnu hishaam qala xadaanii abi wahuwa hishaam bnu abi cabdillaahi addastuwaa can qataadata can cabdillahi bni buraydata can abihi qaala qaala rasuulu llahi sal l slam laa taquluu ha dhihinina lilmunaafiqi munaafiqa ha dhihinina sayidun sayid ha dhihinina fainahu in yaku sayidakum sayidkiinu hadduu ahaado faqad askadtum rabbakum rabbigiin baad carogeliseen caza wajala ayb xadiidkanna waa saxiix abu daawuudaa warinaayo halkan marka waxaa la leeyahay qof munaafiqa sayid ha dhihinina macnaha laga wadaa waxay tahay qof ilaahay u caraysan yahay idinku ha ammaanina ammaan ha u ha ku dhoodhoobina ayb munaafiqu ilaahay baa u caraysan qaladuu ku jiraa qofkii ilaahay u carooday idinka haddaad sharaf u yeeshaan rabbi baa ka caraysiinaysaan leanna ilaahay qofuu u carooday adiga haddaad ammaan ka daba waddo ilaahay baad khilaafaysaa ayb macnaha xadiidkana wuxuu yahay eh, fa inahu in yaku sayidakum haddaad idinku sayid ka dhigataan ninkaas ood adeecdaan ilaa sayidka waa la adeecaa soo maha asayidu mutaac qofka sayidka waa la adeecaa haddii aad marka sayid ka dhigataan waa adeecaysaan haddaa adeecdaanna rabbi baa carogeliseen marka waa idin dhammaatay maxaa yeeley munaafiq meel xun loo idinku hogaaminay ayb oo rabbigiin baad marka ka caraysiinaysaan macna sidaas macnaha kale labaad waxa uu yahay sidiisaba ha ammaaninina oo taskiye iyo ha siinina arrintan aad baa loogu dhiban yahay hadda gaalaa la ammaanaa munaafiqi waa la ammaanaa faasiqa waa la ammaanaa dadka waxaad moodaa umuuruhu inay miisaanku isbedelayba qofkii khayrka badnaana waxaa laga yaabaa warba inaan loo haynin banaa hadduu nabad galana warba inaan dadku aysan u haynin manzilo iyo waxba kuma leh dadka agtooda sida badan marka arrintaas aaday noo dhibtay waana khatar walidaalika xadiidka nebiga wuxuu ahaa ina bayna yaday saacati la sanawaatin khadaacaat saacadda waxaa kasoo horeeyo sanawaad dadka aada u khiyaano yukhawanu fiihina alamiin qofka aaminkaa ah waa lagu khiyaano xugmiyaa wayutamanu fiihina alkhaa'in qofka khaa'inkaana waa la ammaanaystaa ammaano ayaa lagu sheegaa wa tandiqu fiihina aruwaybidatu kuwa wax magaradkaana waa dhawaaqaan oo waa hadlaan iyaga unbaa hadalkooda la maqlaa wax magaradkii xikmad kuma kuma jirto cilmi kuma jiro isaga unbaa yeerayo dhawaaqaya marka wuxuu yidhi markii la su-aalayo yaa waay ruwaybidada wuxuu yidhi arajulu taafihu yatakalamu can amri lcaama marka arajulu taafihi baa hadda dadka kale cabirkooda asaa sameeyan kaas waa ammaana waa fiican yahay kan waa xun yahay kan waa fiican yahay kan waa isagaa dhahaya ayb arrintaas marka arrin khataro qofku waxaa la rabaa in lagu qiimeeyo un keliya sida uu alle xaggiisa ka yahay cumar radi allahu canhu markuu dooranayo lixda qof markuu soo bixiyey lixdii qof oo ahlu shuuraa la dhihi jiray mid kastaa waxbuu ku ammaanay wuxuuna yidhi e fulaan e maata rasuulu llahi sal ll ly slam wahuwa canhu raadin nebigu asoo raalli ka ah buu dhintay ninkaas waa nin fiican nebigiioo raalli ka ah ahou dhintay hebel wax weyn hadda maanta marka alle rasuula raalli ka ah iyo iyo qofka mu'minkaa waxba dadka agtooda kama aha kii macaasida la jahri jiray bannaanka dhiga jiray waa la buunbuuninaa waxaa laga dhigaa ummadda nin qiimo weyn ugu fadhiyo kale kan ummadda diinkeeda baraayo macno lama laha adduunyadu marka waa socotaa ilaahay tawfiiqda allahna waafajiyo khaatimadan allah noo wanaajiyo ayb wixii asbaabihii adduunyadu ay ku gaari lahayd unbaa la ayaa muqa ayaa bilaaw ah lagu gaari lahaa saacadda ma dhacayso xataa laa xataa laa yuqaala allah allah yani qiyaamuhu markuu soo dhawaado wax diin yaqaan jahligu waa badana xataa wuxuu tilmaamay yatasaafaduuna tasaafud alxumur dameeraha sida ay jidka iskugu korkoraanay isugu korkoraayeen maxaa keenaya jahligaa keenaya jahliga hal cawamo mau soo degaa marka hal cawamo kulligiis hal cawo ma imaanayo shalay iyadoo la fiicnaayo maanta dadka sidii dameeraha jidka iskugu korkori maayaan laakiin waa tartiib tartiib maalin baxshoodka unbaa la dhuminaa sida loo wada marka dambe meeshaas waa xeeradii salkeeda waa la tegaa qofku marka waa markaas oo kalena baatinu ardi khayru min daahirihi dhulka hoosteeda hoostiisaa ka khayr badan korkiisa in la joogo markaas haddii marka aan diin la baranin oo aan cilmigu yaraado oo dadku ay diinka dadka diinka baranaa ay yaraadaan cilmigiisaw ma yaraanayo ma saas unba u socona qofku marka inuu diin barto oo dadka diinka baranayo ay bataan islaaxa ku jiro baabu maa yaquulu rajulu ida zukiya waxa uu qofku dhahayo haddii la ammaano qaala xadaanaa makhlad bnu malik wa huwa aljamaal abu jacfar alraazi hiqatun qala xadaثna xajaaج bn mحamed whuwa اlmisiisiyu alأcwar hiqat habt lakinahu اkhtalaa bakharh lakinahu اkhtalaa bakharh qofkaas marka ikhtilaadka ku dhacay see lagu ogaanayo haddii in la dabdiyo la rabo kitaabadee la feerinayo kutubta almukhtaliqiin laga alifay calaa-imiduu leeyahay ayb sharxu cilali tirmidiga iyo waa la fiirina kutubaha marka aduu dadkaas ikhtilaadka ku dhacaye ka warwaramo yaa aada loo fiirina sax wuxuu yihi marka qaala akbaranaa mubaarak bnu fadaala saasaa ii taal mubaarak bnu fadaala makhduudaadka laakiin usuusha kitaabkan iyo labo madbaco oo qadiim ah oo boqol sano iyo ka badan la daabacay labadaas waxay kulligood wada sheegayaan oo ay leeyihiin qaala akhbarana bnu lmubaarak ayay qorayaan akhbarana bnu lmubaarak ayay dhigayaan lmubaarak laakiin shuyuukhdiisa tahdiibu lkamaalka mizi bakru bnu cabdillaahi kuma derin ardayda ka warisaana xajaaj ibnu moxamed kuma jiro marka ibnulmubaarak inuunan ahayn saas waa xoog badan tahay leanna haddii ibnulmubaarak uu yahay mizi waa sheegi lahaa soomaa bakru bnu cabdillahi almusani shuyuuqdiisuu ku dari lahay leanna isaga waa isticaaba kulli xajaaj ibnu moxamedna wuxuu ku dari lahaa dadka ardada u ah ibnulmubaarak labadaba ibnulmubaarak ardadiisa xajaajna laguma derin bakarna laguma derin bakr ibn cabdillahi almusani marka waxay noqonaysaa ninkaa ibnulmubaarak waxooga in khata wax ku jiraan mubaarak ibnu fadaala inay tahay marka mubaarak ibnu fadaala isagaa xajaajna ka wariya ardaygiisa waaye bakr ibnu cabdillaahina waa ka wariyaa weliba wuxuu ugu ramsiyey eh, mizi bakh albukhaariyu fi ladab lmufrad ayb ka kee waay zuhayri ya waa kii maktabati اlkhanji ayb hoosuu ku sheegay can bakr bni cabdillaahi اlmusaniy can cadiy bni arطah cadiy bni arطah alfazari maqbul rawaa lahu اlbukhaariy fi ladab اlmufrad faqط qaala kaana rajulu qofku wuxuu ahaa min asxaabi nabiyi sal ll l slam nebiga asxaabtiisa ka mid a idaa zukiya haddii la ammaano qaala wuxuu dhahay allahuma laa tu'aakhidnii bima yaquuluun ilaahu ha ii qabanin waxa ay dhahayaan waqfir lii maa laa yaclamuun waxaynan ogeyn na ilaahu ii dhaaf dadkaan aniga ii ammaanaya ceeb aysan igu ogeynaa jirto ilaahu ii dhaaf waxaas aynan igu ogeyn aniga waxaan ay sheegayaanna ha ii qabanin ayb nin iska daciifaan ahay tawaaducooday kutusee marka ayb sidaasay dhihi jireen qaala xadaanaa abu caasim wahuwa nabiil adxaaku bnu maqlad can اlwsaaciyi can yaxya bni abi kahiir can abi qilaaba ana abaa cabdillaahi abu cabdillaahigan waa xudayfat bnu lyamaan xudayfana marka abu qilaaba waxaa la yihi lam yasmac min xudayfata bni lyamaan ana abaa cabdillaahi qaala liabi mascuud uu ku yidhi ow abuu mascuud ayaa qaala liabi cabdillaahi ku yidhi maa samicta anabiya sala allahu alayh waali wasalama fii zacama nebiga maxaad ka maqashay zacama isagoo ka sheegaya qaala wuxuu yidhi bi'sa matiyat rajul bisa waxaa baas lahaaday matiyatu rajuli ninka gaadiidkiisaa baas leh matiya waa gaadiidka aada raranayso maxaa marka zacama ay madiyo u tahay marka zacama waxay madiyo u tahay wax kasta oo aan la hubin ama qofka hadduu rabo inuu been sheego ama war aan la hubin inuu ku hadlo marka uu rabo zacama u isticmaala zacama macnaha waxay tahay zacama fulaan hebel wuxuu ku andacooday waxaa la sheegtay saas iyo saas iyo saasaa hebel ou sheegtay marka waxa waaye war oo waxaa la rabaa in lagu gaaro aan la hubin warka aan la hubinna in la sheega maba ahan banaan si loo sheega zacmadaa marka la isticmaala lagu gaara ayb waxaa la yihahdaa zacama madiyat lkadib beenta gaadiidka lagu fuulo hadda tarjamadan iyo dabaabkan say isu mudaabaqeynaysaano iima baxsana maa yaquulu rajulu idaa zukiya dii la ammaano taskiya hadda meeshaan ma la sheegin ayb taraajimta iyo axaadiidta iswaafajinteeduna waa dhib badan tahay saxiixulbukhaariga dhib badan meelaha ugu badan oo la xalliyo culimadu xalliyaan meelahaas mararka qaarna waxay yidhahdaan waxaa laga yaabaa dadkii nasaakiinta wax qoraayay inay isdhexgeliyeen ayagana oo taraajimta qaar ay ka tageen mid kale ay xadiidka ay dhexgeliyeen baa dhici karta allahu aclam ma kolley ma fahamsan qala xadaanaa yaxya bnu muusa wahuwa albalqiyu qala xadaanaa cumar bnu yunus alyamaamiy wahuwa iqat rawaa lahu asxaabu lkutubi sita qala xadaanaa yaxya bnu cabdilcaziiz wahuwa abu cabdilcaziiz alurduniy maqbul can yaxya bni abi kaiiri can abi qilaabata can abi lmuhallab waa adeerkiis abulmuhallab abu qilaaba oo adeer u yahay ana cabdاllahi بن caamir qaala ya aba mascuud ma samicta rasuula اllahi صلى l slama yaquulu fii zacamuu nabiga maxaad ka maqashay isagoo zacamuu ka dhahayo qaala samictuhu yaquulu bi'sa madiyat rajul ninka gaadiidkiisaa baas lahaaday almaqsuusu bidami hiya zacamada mararka qaar laakiin zacama oo loo isticmaalaa jirta bimacnaa akhbara oo war la hubana ayb zacama fulaan axaadiidtana marmar waa ku timaadaa zacama ibnu mascuudin kada waana hadda war la xaqiiq ah siiba weyhina waaba u badan yahay zacama alkhaliilu kada war oo run ah khaliil uu sheegay weliba isaga raalli ka yahay ayuu zacama ka cabiraa zacama bimacnaa qaalana waa iska noqon kartaa baabun ay hada kani baabu wasamictuhu yaquulu waxaan maqlay isagoo dhahay lacnu lmu'mini ka qatlihi mu'minka lacnadiisu waa dilkiisoo kale haddaad lacnaday adoo dishay bay la mid noqonaysaa qaala baabun laa yaquulu lishayin shay ma dhahayo laa yaclamuhu ounan ogeyn allahu yaclamuhu ilaahay waa ogyahay shay ounan ogeyn ma dhahayo allahu yaclamuhu waxaa laga wadaa marka de laba laba ictibaar bay leedahay marka arrinkan saas ma dhigaayo laa yaqulu lishayin laa yaclamuhu allahu yaclamuhu soo makuu dhigayo a ah, laba ictibaaray leedahay marka haddii uu yidhaahdo war shaygan cilmiga alle waa ku tacalluqaa shaygan hadday tahay sax waayo warkaas cilmiga alle wax uunan ku tacalluqin ma jiro adduunkan mafhuum cilmiga alle wou ku tacalluqaa waxaan sax waayo taas ee ilaahay wuxuusan ogeyn maba jiraanba ictibaar waayo kaas hadda waxaa laga hadlaa kaas ma aha laakiin waxaa laga hadlaa waxay tahay shay aadan hubin ayaa sheegaysaa adiga wax aadan yaqiinsanayn baad sheegaysaa sibaad u sheegaya laakiin mana yaqiinsanid markaasaad leedahay allahu yaclamu ilaahay waa ogyahay maxaa loo qaadanaa marka ilaahay wuxuu u og yahay sidaan aan u sheegayo kale de shaygiina waxaa laga yaabaa adiga saad u sheegaysa maba ahanba de ilaahay been maa ka sheegay marka macnaha marka meesha ku jira kaas ayb mararka qaar qofka dhaartuu ka carara shayga inuu wallaahi dhaw ka cararayaa markaasuu le ilaaha saas og de ilaahay wuxuu og yahay maxay tahay marka adiga waxaan aada sheegaysid eedan hubin waxaan aada adiga sheegaysid ee aadan hubin haddii aad tiraa sidan aan u sheegayo ilaahay u og yahay ee sidiina uunan ahaynba ka waran waa taas wax la diidan ayb qaala xadaanaa cali bnu cabdillaahi qaala xadaanaa sufyaan huwa bnu cuyayna qaala qaala camrun wahuwa camru bnu dinaar can bni cabaas laa yaquulana axadukum midkiin inuunan dhihin lishayin shay laa yaclamuhu uusan hubin allahu yaclamuhu alla og wallahu yaclamu gayra dalika wallaahu alla yaclamu wuxuu ogyahay hayra dalika kaagaas keyrkiis waa ogyahay ayb fay fayucallimu allaha allow barayaa maa laa yaclam wuxuunan ogeyn sida warkiisu yahay fadaka cind allahi cadiim kaagaas ilahay agtiisa waa ku weyn yahay ayb shay marka aanu ogeyn allahu yaclamuhu yownan dhihin wallahu yaclamu gayra dalika yani shaygu isaga ma hubo sibuu u sheegayaa laakiin sida kale u jiraa allana u og yahay ayb alimaamu nawowi kitaabkiisa aladkaarka ayuu aada masaladan si yar faahfaahsan uga hadlay kitaabu xifdi lisaan ayuu uga hadlay kitaabu xifdi lisaan ayuu ku keenay wuxuu yidhi min aqbaxi alalfaadi almadmuumati alfaadda madmuumadatan waxyaabaha ugu xunxun waxaa ka mid ah maa yactaaduhu kahiiruuna min annaas wax dad badan ay caadaysteen idaa araada hadduu doono an yaxlifa calaa shay-in shay inuu u dhaarto hadduu doono fayatawaracu can qowlihi wallaahi wallaahi inuu dhow ka cabsana uu ka xalaal meerana karaahata alxinfi dembi kaca nicitaankiisa ow ijlaalan lilaahi tacaala ama alla weynayntiisa darteed ayuu wallaahida uga tegaa wa tasawunan can ilxalifi iyo dhowr ou dhaardhowrsi ou dhaartii ka dhowrsanayo uma yaquulu wuxuu dhahayaa markaas allaahu yaclamu maa kaana kada dhaartii waa ka leexday ile waxaa haddou hubo waa dhaaro eh ma hubo dhaartii waa ka leexday muxuu u leexday allaahu yaclamu ilaahay waa og yahay maa kaana kada sidaas ma aha ow laqad kaana kada sidaa inay ahayd buu ilaahay og yahay buu dhahayaa soomaalida xataa waa dhahan allah igu ogow kuleeyahay dhaara haddii la yidhahdana xoogaa dhaarta waa ka waa ka jimbana xoogaa dhaarti ayib wuxuu leeya waa naxw haadihi alcibaaratu fiiha khatar cibaaradan khatarha ku jirto ina imaamu nawowi fain kaana saaxibuhaa mutayaqinan qofku haddii uu yaqiinsan yahayo hubo ana almra kamaa qaal arrintu sida u yidhi inay tahay falaa ba'sa biha dhib maleh waa fakaday waa hubtaa yaqiin waayo allah igu og haddaa dhib ma leh wain tashakaka fii dalika laakiin haddii shaki uga jiro fahuwa min aqbaxi lqaba'ixi waay liannahu tacarada lilkadibi cala allahi tacaala wuxuu uu banbaxay ilaahay inuu ku been abuurto fainahu ahbara maxaa yeele wuxuu sheegay ana allaha tacaala alleh yaclamu shay-an inuu shay og yahay laa yatayaqanu kayfa huwa isaga uunan ogeyn shaygaas sida uu yahay isagaa war waxaas ma aragtay baa la leeyahay ninkii hebelaa sidaas ma yiri ma hubo inuu yiri inuunan dhihin markaasu wallaahidana waa ka cararaa markaasuu leeyahay ilaahay wuxuu og yahay inuu yiri xaqiiqduna dama dhihin haddii uunan dhihin adna aad tidhi ilaahay wuxuu og yahay inuu yidhi beensuu kama sheegin ilaahay marka miduu sheega marka taas ayb wa fiihi daqiiqat ukraa ayaa ku jirto yidhi aqbaxu min hada tan kasii daran wa huwa anahu tacarada liwasfi اllahi tacaala wuxuu u banbaxay inuu ilaahay ku tilmaamo biannahu yaclamu اlmra alla inuu u og yahay arrinku calaa khilaafi maa huwa sida ou yahay si ka duwan waxay noqonaya taas marka been soomaarrintu siday ahayd si ka duwan alla u og yahay haddaad tiraahdeed halis wadalika low taxaqaqa ninkaa hadduu warkaas hubsa lahay kaana kufran isagoo og arrintan waxaa ma-aalkeeda yaqaano hadduu sidaa yihaa waa kufri arrintaas ninkaas sidaas waa yidhi xaqiiqatan adigina waxaad tidhi ma dhihin ilaahayna saasuu yahay inuusan dhihin og yahay shayga calaa khilaafi maa huwa ayuu alle u og yahay soo maaha in loo ogaado calaa khilaafi maa huwa shayguna waa been ama jahli ayb wadalika low taxaqaqa kaana kufran ayuu ahaan lahaa fayanbagii lilinsaani insaankii marka waxaa u haboon ijtinaabu hadihi lcibaara cibaaradan inuu ka dheeraado marka masaladaas saasuu uga hadlay alimaamu nawowi raximah culimada iyaga marka tawjiihaadkooda kutubaha marka qaarkood dadka qaar waxaa laga yaabaa axaadiidta ku qoran bis inay feeriyaan oy is yidhaahdaan axaadiidtan uu sheegaayo waana soo mareen waa aqaanaa laakiin waxyaabaha daqaa'iqdan oo kale uu ka helaayo ma sahlan kitaabkan hadda waxay keenay in lagu xalliyo kaas meeshaas imaam warkaas imaamu nawowi uu kaas ka yidhi marka kutubta in la akhriyo waay waayahay hada aakhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed